رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradii rawdat alanwaar ayaan ku jirnaa weli shubahaadkii iyo wixii ay rabeen inay xaqa kaga hortagaan mushrikiinta noo soo socday waxyaabo fara badan baa looga soo jawaabay oo shubahaadkoodii markaa ka mid ahaa wa bi haada aljawaabi jawaabtan ee tan ah tabayana waxay caddaysay cajasuhum iyo wajahluhum macan tabarbaridooda iyo jahligooda oo wada jira faqiila lahum waxaa loo yidhi ina allaha ilaahay yaclamu waa og yahay wa antum laa taclamuuna idinkuna ma ogidiin ee fasmacuu dhegaysta minhu xaggiisa subxaanahu wa tacaala haddii hadalkiina isugu soo aruuray aabbayaalkeen baan ka helnay waxaad og tihiin male khaaliqa wax og dhegaysta hadalkiisa ma yaquuluhu waxa uu dhahayo oo wayukhbiru bihi uu ka hadlayo can xaqiiqati shurakaa'ikum shurakadiinna xaqiiqdooda haaulaa'i ee kuwaa ah yaquulu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina aladiina kuwa tabacuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa cibaadun waa addoommo addoommo waayo amhaalukum idinkoo kale ah ay innahum ayagu laa yaqdiruuna ma karaan oo ma awoodaan calaa shayin shay oo mimaa yakhtasu billaahi ilaahay uu khaas u yahay subxaana wa tacaala waxa ilaahay gooni uu u yahay subxaana wa tacaala kamaa annakum sida idinkuba laa taqdiruuna aadan u kari karin calayhi kaa korkiisa waxyaabaha ilaahay uu awoodo uu samayn karo idinka saadan u awoodin bay ayaguna awoodi karin fa antum adinka wahum ayaga iyo ilaahyaalkaad samaysateenee shurakada ah sawaa isku mid ayaad ka tihiin fi filcajzi xagga cajsiga iyo wa cadmi alqudrati awood la'aanta awood la'aanta iyo cajzigii tabardarida walidaalika sidaa darteed ayuu taxaddaahum uu ku cajisgeliyey ilaa subxaana wa tacaala ilaahay wuu cajisgeliyey biqowlihi qowlkiisa ahaa fadacuuhum baryabal falyastajiibuu lakum ha idin ajiibeene in kuntum saadiqiina haddaad tihiin kuwa markaa run sheegaya wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi oo kale waaladiina kuwa tadacuuna ay baryayaanay caabudayaan min duunihi alla sukadiisa maa yamlikuuna ma awoodi karaan min qitmiirin xuub timireed timirta marka la cuno lafta xuub khafiif ah oo aan tabar lahayn baa saaran qidmiir baa la yidhaahdaa ay asaa fasiraya waxaa loola jeedaa biqadri maa shay yakuunu ahaada qadarkiisa oo min alqushrati alraqiiqati qolofta khafiifka ah oo fowqa annawaati laftimireedka dul saaran taasaa qidmiir markaa la yidhaahdaa in tadacuuhum haddaad aabudaan aad u yeertaanood u qayla dhaamisaan laa yasmacuu maqli maayaan ducaa'akum ducadiina walow samicuu hadday maqlaan xataa ma lakum idinma ajiibi karaan qabri haddaad dul tagtood maantoo dhan owlaadaan rabaa wardhigaa ihaye iga qaada aad dhahdaanoo u qaylisaan idin maqli maayaan haddiise ay dhacdo inay idin maqlaan xataa ma lakum idinma ajiibi karaan heer ma ku soo dhihi karo wayowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yakfuruuna waxay ku kufrinayaan bishirkikum shirkigiinii gaalnimadiin waxaad ilaahay ugu shariig yeesheen ayayba ku kufrinayaan maba idin ogaba inaad caabudaysaan maba idin ogaba inaad ilaahyo ka dhiganayseen ood markaa u qaylinayseen maalinta qiyaama yakfuruuna bishirkikum walaa yunabbi'uka mana kuu warramaayo midlu khabiir khabiir oo kale waa allaahe sida khabiir allah ah uu wax kuugu sheegay oo kuugu waramay qof kuugu warramayaa ma jiro waqaala qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waaladiina kuwa yadacuuna ay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa laa yakhluquuna shay-an waxna ma abuuri karaan wahum yukhlaquuna ayagaaba la abuurayo ayagaa la abuuraa oo waxay abuuri karaan ma jiro buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala kuwa ilaahay sukadiisa ay aabudayaan waxbay abuuri karaan ma jiro yadacuuna ay baryayaanay aabudayaan min duuni illaah ilaahay sukadiisa laa yakhluquuna shay-an shayna ma abuuri karaan wahum yukhlaquun amwaatun waa kuwa maydadyaal ah waa kuwa dhintay hayru axyaa'in kuwa nool ma aha wamaa yashcuruuna mana oga ayaama yubcahuuna goorta lasoo bixinayo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi ayushrikuuna ma u shariig yeelayaan ilaahay maa shay laa yakhliqu shay-an aan waxba abuuri karin oo wahum ayagu yukhlaquuna la abuurayo laa yastatiicuuna aan awoodi karin lahum ayaga nasran hiilo iyo gargaar walaa anfusahum xataa nafafyaalkooda yansuruuna aysan u gargaari karin mid aan naftiisa xataa gargaarsan karin kaas may ilaahay wax la caabudayaan wa qaala wuxuu kalee yidhi ilaahay waatakhaduu waxay samaysteen min duunihi ilaahay sukadiisa aalihatan ilaahyaalo laa yakhluquuna shay-an aan waxba abuuri karin wahum yukhlaquuna ayaga la abuuro walaa yamlikuuna aanan u awoodi karin lianfusihim nafafyaalkooda daran dhib inay ka celiyaan walaa nafcan io nafcinay markaa u soo jiidaan walaa yamlikuuna aan aanan karin oon awoodi karin mowtan dhimasho walaa xayaatan nolol walaa nashuuran io soo saarid intaba uma intaa ka bacdi rataba rataba waxaa ka dhashay calaa cajzi haaulaa'i kuwa alaalihati ilaahyaalka ah cajsigoodii uma intaa kadibna rataba waxaa ka soo baxay meesha calaa cajzi haa'ulaa'i alaaliha kuwaa ilaahyaalkay caabudayaan tabarbaridooda iyo wa cadmi qudratihim awod la'aantooda calaa maa wixiibaa ka soo baxay kaanuu ay ahaayeen inay tabarba u lahayn yascumuuna ay ahaayeen gaalada kuwa sheegtaa ana ducaa'uhum wicitaankooda iyo waalrajaa'a rajo minhum ayaga la rajeeyey asnaamta laqwun laqwi inuu yahay iyo wa baatilun baatil laqwi ciyaar iyo baatil inay tahay laa faa'idata fiihi wax faa'iidana aan ku jirin itlaaqan guud ahaanba sideedaba googood ahaan wadakara wuxuu sheegay ilaahay lidaalika arrintaa bacda alamhilati mataliye qayb ka mid ah alraa'icata oo cajaa'ib badan ilaahay in asnaamtaas ay caabudayaan faa'iido aysan lahayn baatilna ay yihiin tusaalooyin raayaco ah macmacaan oo cajaa'ib badan buu u sameeyey wadalika maalan waxaa ka mid ah kaasna qaala tacaala inuu ilaahay yidhi waaladiina kuwa yadacuuna ay baryaayaan ama ay caabudayaan min duunihi ilaahay sukadiisa laa yastajiibuuna ma ajiibi karaan lahum ayaga bishayin shayna shay wax yar xataa ma ajiibi karaan ilaa ka baasiqi kafayhi mid gacmihiisa u fidiyey ajiibitaankiisii oo kale maahane ila almaa'i biyo xaggood liyabluqa suu u soo gaaro biyihii faahu afkiisa wamaa huwa bibaaliqihi mid soo gaari karana ma aha wamaa ducaa'u alkaafiriina kaafiriinta baryahoodana ma ahaanin ilaa fii dalaalin baadi maahane baadi maahana wax kalena ma ahaanin buu yidhi ilah subxaana wa tacaala tusaale wuxuu dhacayaa dadkan ilaahay kayrkiisa ay caabudayaan mushrikiintiya gaalada waxay la mid yihiin siday kuu ajiibaynin adigoo ceel kor yimid wadaad ma wadatid waxaad biyaha ku soo darsatada ma haysatid ceelkiibaad intaad kor timidaad gacmihii u taagtay ceelow biyahaaga afka ii soo geli ceelow biyahaaga afka ii soo geliad maantao dhan leedahay midnay soo baxaan afka ma kuu soo gelayaan waaladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishay waxba ma ajiibi karaan ilaa ka baasidin ay waxay la mid yihiin nin fidiyey kafayhi gacmihiisa ila almaa ceel biyaa u fidiyey liyabluqa faahu soo afka u soo gaaro gacmuhu saa ugu taagay biyuu raba intay soo boodaan in afkay u soo galaan yabaan iyo wax uu ku soo barsado ma haysto liyabluqa faahu wamaa huwa bibaaliqihi kii soo gaaraayana ma aha idan wamaa ducaau lkaafiriina kaafiriinta baryahoodii allabtu ee kaafiriinta tuugmitaankii asnaamta caabudayaana ma aha ilaa fii dalaalin daabid maahane dhumitaan uma intaa ka bacdi daca wuxuu ugu yeeray ilaahay almushrikuuna mushrikiintii ilaa qaliilin in yar oo min altafkiiri inay fakeraan ah wax yar inay fakeraan baa fursad loo siiyey waxayse meel innahum ayagu kaanuu ay ahaayeen yactarifuuna kuwa og bianna allaha tacaala ilaaha sarreeya huwa khaaliqu kulli shayin shay kasta ka qalqay inuu yahay wa anna aalihatahum ilaahyaalkoodana lam yakhliquu shay-an aysan waxba abuurin walaa yastatiicuuna aysanna awoodi karin an yakhliquu shay-an inay shay abuuraan balse hum ayagu anfusahum nafafyaalkoodaba makhluuquuna lilaahi ay yihiin kuwa ilaahay makhluuq u ah waxaan ay caabudayaan laftigoodaba makhluuq ilaa allah u ah fa qiila lahum waxaa loo yidhi kayfa sawaytum warseed u simteen ood u simaysaan bayna allaahi ilaahi alkhaaliqi khaaliqa wax abuuray alqaadiri awooday wax kasta alkhaaliqi alqaadir ahaa iyo wa bayna haaulaa'i kuwan baynkooda almakhluuqiina ee makhluuqiinta ah alcajazati ee caajiziinta waxba aan qaban karin seed u sinteen kayfa sawaytum baynahumaa seed dhexdooda u sinaysaan fi alcibaadati iyo adducaa'i cibaadada iyo baryaha alle oo qaadir ah oo wax kasta abuuray iyo dhagxaan ayada la abuurayoo asnaam ah waxna aan awoodi karin seed u sinteen fa inakum adinku tacbuduuna allaha allaad caabudaan wa tacbuduuna haa'ulaa'i kuwana waad caabudaysaan wa tadacuuna allaha allaad baryaysaan wa tadacuuna haa'ulaa'i kuwana waad tuugaysaan seed isugu wadaan marka afaman yakhliqu war boqor wax abuuray iyo ilaahii wax abuuray kaman ma la midba laa yakhliqu aan waxba abuuri karin afalaa tadakaruuna miyadan waana qaadanaynin kuwa caqli qaadanaya ma tihiin miyaa falammaa markii wajaha ilayhi oo loo soo jeediyey xaggooda haada asu'aala su'aasha ee taa ah buhutuu way wareereen mar allaala markiisu aashaa loo soo jeediyey way wereereen wadahabat waxaa baxday oo ka tagtay canhum xaggooda xujatuhum xujaduu uma ka bacdi tashabafuu waxay ku dhegeen oo ay qabsadeen biamrin baailin arrin baail ah intaa markii xujada looga adkaaday arrin baatil bay qabsadeenoo qaaluu waxay yidhaahdeen ina aabaa'ana aabbayaalkeen kaanuu waxay ahaayeen min acqali اlbashari bani aadam kuwa ugu caqliga badan aragta ula jeedaan macruufiina macruufiin ah lagu yaqaano bidaalika arrintaa inay dad caqli badan ahaayeen baa lagu yaqaanaa fabimaa ee ina aabaana aabbayaalkeen kaanuu waxay ahaayeen min acqali اlbashari macruufiina bidaalika arrintaasaa markaa lagu yaqiinay arrintaa kuwa lagu yaqiinay bay ahaayeen fii maa bayna annaasi dadka baynkooda dadka oo dhan aad baa loo yaqiinay inay u caqli badnaayeen faqad ictarafa waxay qireen faqad ictarafa dadkii waxay qad ictarafa dheh waxay dadkii qireen oo ay ogaadeen bifadli cuquulihim caqligooda siyaadadiisii fadligiisa waxaa qiray addaani ka dhow iyo walqaasii ka fogba wahum ayagu aabbayaasheen kulluhum dhammaantood kaanuu waxay ahaayeen calaa haada diini diinkaa ee kan ah diinkan aan annaga haysanay haysteen sidaa darteed caqlina way lahaayeen haddii caqligaa ay lahaayeen say uga tegi waayeen bay ula jeedaan fa kayfa yumkin say suuragal noqon kartaa an yakuuna inuu ahaado haada addiinu diinkan ee kan ahoo aabbayaalkeen caqliga badnaa haystay dalaalan wa baatila dalaal dhumitaan iyo baatil suu ku noqon karaa walaa siyama maba ula sii jiraanba wa aabaa'u annabiy nebiga aabbayaalkii baa haystay sala allahu calayh wasalam wa aabaa'u almuslimiin muslimiinta aabbayaalkood aydan sidoo kale kaanuu calaa haada diin bay ahaayeen diintan ee tan ah oo annaga aan haysanay haysteen seed ku dhihi kartaan moxamed iyo muslimiinta raacday waa baatil faradda calayhim ilaahay waa radiye korkooda faradda waa celiyey oo wuu ku radiyey calayhim korkooda alleh biannahum ayagu waa aabbayaalkood maa kaanuu muhtadiina kuwa hanuunsan maysan ahayn maba hanuunsanaynba walam yacrifuu ma aysan aqoonin sabiila alxaqi waddada xaqa ah walaa salakuuhu manaysan qaadin jidkii xaqana ma qaadin wayastalzimu waxaa wayastalzimu waxaa ka waxaa ka dhashay marka oo ka laazimay haadaa arrintan annahum kaanuu daaliina inay baadi ahaayeen aabbayaalkiin inay kuwa dhunsan ahaayeen walaa yacqiluuna shay-an waxna aan garanayn walaa yahtaduuna aanana hanuunsanayn waqad qiila waxaa loo yidhi lahum ayaga daalika arrintaa axyaanan marmar bilishaarati macnaa hadalkaas ah aabbayaalkiin way dhunsanaayeen caqli ma aysan lahayn mana hanuunsanayn marmar ilaahay wuxuu ugu tilmaamay bilishaarati farfiiq ishaaro waalkinaayati iyo sarbeeb wa axyaanan marmarna biasaraaxati alkaamila si saraaxo ah oo cad oo dhammaystiran ayaa loogu sheegay marna farfiiq iyo ishaaro qofkii meel dheer wax ka garan kara oo markaa ku garto marna waxaa loogu caddeeyey si saraaxo ah oo kaamil ah midla qowlihi tacaala sida ilaahay qowlkiisa uu yidhi oo kale innahum ayagu mushrikiintii waaye alfow waxay ogaadeen ama ay heleen aabaa'ahum aabbayaalkood daalliina ayagoo dhinsan fa hum ayaguna calaa aafaarihim raadkuu aabbayaalkoodii aabbayaalkood dushooda raadkoodii way yuhracuuna ku degdegahayaan waxay dhaqso u qaadanayaan ay ku degdegayaan ay raacayaan aabbayaalkoodii dhumay raadkoodii mar saasaa loo yiri haadihi taasi min jihatin waa jiho wa min jihatin ukhraa jiho kalena akhada almushrikuuna mushrikiintii waxay guda galeen yukhawifuuna inay cabsigeliyeen annabiya sala allahu calayhi wasalam iyo waalmuslimiina muslimiinta inay ku cabsigeliyaan min aalihatihim ilaahyaalkooda yaquuluuna ayagoo odhanaya innakum adinku asa'tum waxaad ku edab darooteen ood xumayseen aladaba aadaab la hadlidda ilaa aalihatina ilaahyaalkeena ilaahyaalkeena aadaab xumaad ku samayseen bibayaani caddayn aad cadaynaysaan cajzihim tabardaradooda fa ayaguna ilaahyaalkeena sawfa dib dambe yaqdibuuna way caroon doonaan calaykum korkiina ilaahyaalkeena way idin xanaaqi doonaan fatuhlikakum way idin halaagi doonaan ow amase takhbiqukum way idin caqli qaadi doonaan jinnuul baad noqonaysaan macnaha ilaahyaalkan wax ma laha tabar ma lahadaan joojiye haddaad joojinaysaan idinkoo qashinka aruurinaya oo jin iyo laydin maray aad markaa arki doontaan tukhbadka saasay ula jeedaan liajli daalika arrintaa darteed waxaadaa kaasna kamaa kaana alwaluuna waa dadkii hore ee nebiga ummaddiisii ka horreeyey sidii ay ahaayeen yaquuluuna kuwa u yidhaahdaa lirusulihim rusushooda rusushkooda ayay saa u dhihi jireen oo ah in naquulu odhan mayno ilaa ictaraaka inay kaa asiibta maahane bacdu aalihatina ilaahayaalkeenna qayb ka mid ah bisuucin xumaan war ilaahyaalkan faraha ka qaata war waxaanaad afka ku taagaysay jooji hadhow dhibaatay jinni baa kaa asiibi wa radda wuu celiyey calaa daalika arrinta bitankiiri lmushrikiin mushrikiinta waanintoodii wax usheegooda iyo wa ilsaamihim laasimitaankoodii bitankiiri lmushrikiin mushrikiinta tadkirayntooda iyo caqli celintooda iyo wa ilsaamihim laasimitaan ay laasimaan waradd calaa daalika ilaahay yaa celiyey ou u jawaabay arrintaa bitadkiiri almushrikiin mushrikiinta xusuusin la xusuusiyo iyo wa ilsaamihim laasimitaankooda in la xusuusiyo bimaa kaanuu wixii ay ahaayeen yushaahiduunahu kuwa goorjoog ku ah oo arka leylan wa nahaaran habeen iyo maalin waxyaabo habeen iyo maalin dhaca oo ay sameeyaan ayaa markaa lagu waaniyey oo markaa lagu tusiyey waxaas inay been yihiin wahiyo waxayna tahay ana haadihi alaalihata ilaahyaalkan laa tastatiicu inaysan kari karin an tataxaraka inay ka dhaqaaqaan min amaakiniha boosaskooda meeshii maalintii la sawiray ee la sameynaya la dhigay yaalaan weli ma dhaqaaqi karaan wayataqadam aw tuta'akhir watataqadama inay wax hormariyaan aw yuta'akhir shay-an ama shay inay akhiraan inay wax yar hore u socdaan ama xataa ay wax yar gadaal u soo baxaan ma awoodi karaan aw tadafacu can nafsihaa inay ka celiyaan nafyaalkooda sharan wixii shalay ku soo socda fa kayfa tastatiicu say ku kari kartaa marka an tadura almuslimiin inay muslimiinta dhibto oo wa ay markaa halaagto alahum arjulun manugay leeyihiin yamshuuna biha ay ku socdaan am lahum aydin mase gacmay leeyihiin yabadishuuna biha ay wax ku qabsadaan am lahum acyaan mase inbay leeyihiin yubsiruuna biha ay wax ku arkaan am lahum aadaanun mase dhegay leeyihiin yasmacuuna biha ay wax ku maqlaan qul dheh idcuu shurakaa'akum shurakadiina iigu yeera waca oo iigu waca waxaad ilaah u shariig yeedaysaan say ii dhibaateeyaan humma kiiduunii ii makri fala oo idhaqra falaa tundiruun hana ii sugina daqiiqad xataa ha ii sugine waxaad samayn kartaa sameeyane wadaraba wuu yeelay ilaahay lahum ayaga bimahali haadihi almunaasabati munaasabada taa ah mahal ayuu ilaahay uga dhigay bacda alamhaali asariixa tusaalooyin cadcad ah qayb ka mid ah mila qowlihi tacaala sida ilaahay qowlkiisa oo kale uu yidhi yaa ayuha annaasu dadow duriba waxaa la yeelay maalun maale fastamicuu lahu dhagaysta asnaamtan aad caabudaysaan inaysan awood lahayn waxna aysan qaban karin waxna aysan idin tari karin tusaalahan dhagaysta ina aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi ilaa sukadiisa lan yakhliquu ma abuuri karaan midaadan tixsidoo dhaala subxaana wa tixsi iyo tuqsi iyo taxsi iyo waxaa dhahdaba jawaab ma awoodi karaa walow ijtamacuu lahu xataa hadday isugu tagaan taxsiya uguma liita uguma yar makhluuqa ilaaheeye xataa ma abuuri karaan walow ijtamacuu lahu wain yaslibhum addubaab awalis waxaa ka horeeya hadduu ka sintuu ka dafo addubaabu taxsigii shay-an shay hadduu ka qaato laa yastanqiduuhu minhu kama ceshan karaan leemaxan meel waalwaalwa marka waalkuna cuntaa loo keeni jiray waxay dhihi jireen cuntadaasoo ha la dhigo caddaab buu aalaya baraqaa ku soo dhacaysa cuntadii loo keenay hadduu intuu tixsi yimaado ku istaago lugtiisa ay wax raacaan intuu gacanta taga kama ceshan karo waa cajiib aad u dhib badan wa waa tusaale aad yaad u qayib ah wa in yaslukum ildibaadu tixsida hadduu ka siibtuu kala tago shay-an wax laa yastanqiduuhu minhu kama ceshan karo dacufa qaalu ka wax raadinayaa tabar darnaaday walmataluuq iyo ka la dalbaayo midka noocaasa gargaar ka raadinayana waa daciif ka laga raadinayo kasii daranba walmataluuq wa maal wa mathalu qowlihi ilaahay qowlkiisana mathal buu ka dhigay tacaala sareeye mathalu aladiina kuwii tusaalaheeda ittakhaduu samaystay min duuni illaahi ilaahay sukadiisa awliyaa awliyo yeeshay ka mathali cankabuuti waa caaracaaro oo kale ibtakhad yeelatay baytan guri guri caaracaro aragtay dababta yariistaa mar allaale markay guriga xaaqiisii aragto iskootahay xaaqinkai saas ku dhahaysaa keliya asagoo soo fuqfuqaya wax kale lagu sameeyay maba jirada guriga caaro caaro gurigeeda caaracaaro ay markaa lamid tahay nin guri caaro iyo xoog caaro ka raadiyay inuu qabsado cuskado ladii awoodday daray taasaa dhibaataysan mahalu ladiina kuwii tusaalahooda ittakhaduu yeeshay min duuni illaahi ilaaha sukadiisa awliyaa'a awliyada samaystay waa ka mathali lcanka buuti caaro caaro oo kaleo ittakhadad baytan guri samaysatay wa ina awhama albuyuuti guryahakan ugu daciifsan la beytulcankabuuti waa guriga caarada low kaanuu yaclamuuna low kaanuu haddii ay ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa og intay iska daayaan bay ilaahay keligii aabudi lahaayeen waqad bayana way caddeeyeen bacda almuslimiina muslimiinta qayb ka mid ahna cajazahum cajsigoodii bay caddeeyeen haadaa ee kaas ah waxaas ay aabudayaan siday aayaadka u tilmaameen oo kale yay muslimiinta ayaguna galay uga cabireen biqowlihi qowlkiisa oo kale a rabbun yabuulu aلhuclubaan arabun yabuulu aلhuclabaanu bira'sihi laqad dalla man baalat calayhi facaalibu saasay markaa dhaheen arabun ilaah rabbi oo yabuulu uu ku kaadinayo aلhuclubaanu dabacooyinka bira'sihi madaxiisa maarta ilah madaxiis lagu kaadinayo ilaah bay ka dhigteen waa dhagxaanay asnaan meel yaal yaala sidaa darteed bay dhaheen rabbi uu ku kaadinayo ay uu ku kaadinayo dabacada bira'sii madaxiisa laqad dalla waxaa dulloobay man baalad qofkii ay ku kaadi'een calayhi korkiisa adfacaalibu dabacooyinka ilaan dabac waxay ogtahay ma laha meeshay iska socota dhagax waayo waxaan intay isaga kor fadhiistay ku kaadinaysaa ayay ilaahbay ka dhigtaan marka tabardarada iyo cajsiga ay leeyihiin ayay markaa cabireen falamaa wasal markii ay soo gaartay annawbatu kollaytankii kolkii markuu soo gaaray annawba waxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa wareegto macnaha marba waxbaa la sheegaya marba wareegtada soo baxaysay wareegtadii markay soo gaartay ilaa mili haadihi almusaaraxati caddaynta xaggeeda mifilkaas musaaraxadee aada u cad haaja waxaa kacay almushrikuuna mushrikiintii way xanaaqeen wamaaduu way isdhexgaleen ayagoo dhanba xoog bay u wada kaceen wanaaju wasabuu waxay caayeen almuslimiina muslimiinta xataa sabuu ilaa ay caayeen rabbahum rabbigood allah subxaana wa tacaala ah ilaa ay ilaahay caayeen fa ama almuslimuuna muslimiintiisa ma aha faqad nahaahum allaahu ilaahay baa ka reebay subxaana wa tacaala can mucaawadati inay aada ka dhigtaan maa yusababu wax sababi kara daalika arrinta wax keeni kara in ilaahay la caayo joojiya wa qaala wuxuu dhaa ilaahi walaa tasubuu ha caynina alladiina kuwa yadcuuna ay baryayaanay caabudayaan min duuni illaahi ilaa sukadiisa oo fayasub allaha ay ilaahay caayaan markaa cadwan cadaynimo darteed bikayri cilmi dhagax aad cayseen waxay keeni kartaa allah in la caayo marka qashinkan iyo dhagxaantan ay caabudaan ha ka caynina si tartiib ah ugu sheega xaqa iyo wanaagga u bayaaniya cajsigeedii tabardaradeeda sheega laakiin cay ha geyniya dhagax la caayaysan sababin in ilaahay la caayo subxaana wa tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna kuwa ay caabudayaan min duuni illaaha caynina oo fayasubu allaha ay alla caayaan cadwan cadownimo bikayri cilmi wa ama almushrikuuna mushrikiintii baa soo haray faqad qararuu waxay go-aan ku gaareen ixbaata inay buriyaan addacwata addacwata dacwada inay buriyaan iyo wasadda jeedin can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ay dadka uga jeediyaan markii hore xujo iyo dood iyo munaaqashay ahayd laakiin waxay ku bedeleen bidabti cadaadis hadda wixii ka dambeeya in la garaaco qofkii islaamka qaata la tumo qofkii islaamka qaata qofkii asagoo sujuudayo tukanayo la arko madax in looga istaago la cadaadiyo saasay haddana bilaabeen go-aankaasay markaa gaareen wa ama almushrikuuna mushrikiintii faqad qararuu waxay qaraariyeen oo ay go-aan ku gaareen ixbaata in la buriyo addacwata dacwada wasadda in la ooboo la shiro can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa in dadka looga hor istaago bidaqdi si cadaadis ah waalquwa xoog waalcunfi ad adayg faqaama way istaageen kulla kabiirin mid kastoo oday ahaa wa ra'iisin madax ahaa bitacdiibi man man inuu cadaabo aamana rumeeyey oo min qabiilatihi qabiiladiisa markaa ka mid ah wadahda waxay aadeen jamcun kooxna oo minhum mushrikiinta ka mid ah ilaa abi aalib bay aadeen liyakufa soo uga celiyey huwa asaga rasuulullaahi allaahi rasuulkii alla sal alla calayi wasalam can idacwati uu yeeritaankuu dadka ugu wacaayo ila allaahi ilahi xaggii subxaana watacaala kooxna intay abi qaalib aadeen bay dhaheen anigaaga naga qabso hadalladan uu wadana ha naga joojiyo hadal hadal waa dhammaaday maanta waxay ka bilowdaa qof kastoo muslim noqda oo diinta islaamkaa galaa dhagaha laga garaaci doonaa bay dhaheen meesha hay noo joogto haddii ilaah yidhaahdo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam